بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فآليف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير معين واليا كذا والواو إن لم يقع كما هما في يؤيؤ ووعوع وهكذا همز وميم سبق ثلاثة تأصيلها تحقق كذاك همز آخر بعد آلف wnuunu fi laakhiiri kalhamzi wa fii naxwi hadanfarin asaalatan kufiy wataau fi ta'niisi wlmudaaraca wanaxwi listifcaali wlmutaawaca wlhaau waqfan kaliimah walam tarah wallaamu fi lishaarati lmujtahira wmanca ziyaadatan bilaa qaydin habat in lam tabayan xujatun ka xaadilat lilwasli hamzun saabiqun laa yahbutu ila ida btudii bihi kastathbatu إذا ابتدي به كاستثبت وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمستر منه وكذا أمر ثلاث كخش ومض وانفذا وفي اسم نست ابن ابن من سمع واثنين وامرأ وتأنيث طبع ويمون وهمز الكذا fa alifun alif alifka oo saaxaba la saaxibay akara wax ka badan min aslayni laba asal wax ka badan la saaxibay zaa'idun alifkaa zaa'id weeye biqayri maynin been la'aanteeda ayuu zaa'id yahay walyaa'u iyo walwaawuna kadaa iyaguna lamid weeye in lam yaqacaawa haddii ayan dhicin kamaa humaa sida ayagoo fii yu'yin wawacwaca ku sugan oo kale u dhicin waxaan ku soo jirnay baabu tasriif oo anina wuxuu kaga hadlayaa musanifka lix arrimood lixda arrimood waxay ahayd ziyaada iyo xadaf ibdaal iyo naqli iyo qalbi iyo idqaam lixdaa arrimood ayuu ka hadlayay lixdaa arrimood arrinkii u horreeyey ayaan ku jirno oo ahaa ziyaada ziyaadada waxaa nidhi ee kelimada zaa'id inuu ku jiro waxaa lagu garanayaa ugu muhiimsan laba arrimood labada arimood mid shan uu soo sheegay oo waxay ahayd kelimaa xarafka dhicitaankii fi bacdi tasaarifi lkelimati ligayri cillatin tasriifiya inuu u dhaco calaamad waxay u tahay xarafkaa zaa'id inuu yahay waalxarfu in yalzam fa aslun waladii laa yalzamu zaa'idu milu taxtudi arrinka labaadee lagu garanayo xarafka zaa'idka ah waxa weeye xuruufu ziyaadada inaad barato mawaadicda lagu siyaadinaya iyo shuruuda lagu siyaadinayaana aad barato kaasuu halka ka bilaabayaa musanifka xuruufta la siyaadinayo labaa loo kala qaaday isbilowga hore xarafka la siyaadinaya inuu dicfa asliyin yahay xaraf asliya ah inuu la jinsi yahay iyo inuusan ahayn xaraf asliya ah haddii uu la jinsi yahay ieedyo abaatanka xarafee xurufulhijaa'iga midaan la siyaadin karin lama arko marba hadduu xaraf asli ah la jinsi yahay amaa xaraf asli ah hadduusan la jinsi ahayn toban xaraf oo keliya la siyaadiyaa tobankaa xarafna waxaa lagu jamciyaa sa'altumuuniiha ama yaahow lustanim ama haweytu simaan ibnu maaligana wuxuu ku jamciyey hal bayd afar jeer xuruuftaas tobanka ah mawaadicda lagu siyaadinaya iyo shuruudda lagu siyaadinaya ayuu halka ka bilaabaya musanifka xurufulcilluhuu soo hormariyey waa alif layina horeeban ah wow iyo ya alif iyo wow iyo ya zaa'id waxay noqonayaan buu yidhi musanifka saddex asal haddii ay la joogaan saddex xarafoo asal iyo wax ka badan alifkii la joogo ama wawgii la joogo ama yadii la joogtaa khalaas wawda iyo yada iyo alifta waa zaa'id biqayri mayli shakina kuma jiro miaal akrama ee ah, hamsu way ka qaatala alifta ku jirtaa waa zaa'id waayo qaaf iyo ta iyo laam saddex asal ayay la joogtaa alifta waxaa la mida ah, yaqtulu yada ku jirtaa waa zaa'id waayo saddex asal ayay la joog waxaa la mid mida wow saddex asal la joogto saddex asal iyo wax ka badan waa inay la joogaan baan nidha xuruuful cillahaasi laba asal haddii ay la joogaan asli weeye zaa'id ma aha sida wacadda oo kale wowda ku jirtaa waa asal yasara ya ku jirtaa waa asal ee sababkoo ah waxay la joogaan laba asal laba asal wow alif yadii la joogtaa asli weeyaanee zaa'id ma aha ee wowda iyo yada iyo alifta saddex asal iyo wax ka badan marka ay la joogaan ayay asaltaa bisharti wowda iyo yada iyo aliftaasi waxay zaa'id noqonayaan alifta kumuusan darin musannif laakiin ku jirtaa waxay zaa'id noqonayaan simsim qaacidadii aan ku soo marro kale haddayan ahayn wacwaca iyo yu'yunna arrinkaas u jeedaan simsim waxaan ku soo barray kelimo rubaaci ah islamarkaana rubaacinimadaasi laba xaraf oo midkiiba laba jeer la soo celiye lagu gaarsiiyey ee afarta xaraf oo wada asal baan soo niri waxkum bitasiili xuruufi simsim simsim xuruufteeda asalnimadeeda xukmi simsimna waxay ahayd rubaaci laba xaraf oo midkiiba laba jeer la soo celiyey rubaaci ku noqday afarta xarafka waa asli wax zaa'ida kuma jiro wawda iyo ya iyo alifta haddii ay sidaa noqdaanoo waca waca oo kale waa wacaa tayru shimbirkii ayaa soodaya wey waa rubaaci wow iyo ceen soo celceliye rubaaci lagu gaarsiiye wowda asli weeye zaa'id ma waxaa la mid ee oo shimbir magicii ah waxaa la mid laba alif iyo laba xarafoo xaraf kale oo laba jeer la soo celiyey haddii lagu gaarsiiyana waa lamid rubaacinimadu asal weeye ayaguna fa alifun alif alifka oo saaxaba la saaxibay akara wax ka badan min aslayni laba asal wax ka badan la saaxibay zaa'idun alifkaa zaa'id weeye biqayri maynin been la'aanteeda ayuu zaa'id yahay maana yamiinu maynan ka baaca yabiicu baycan maanana macnaheeda wuu beensheege weeye amarku min buu noqoni beensheeg sida bic oo kale min oo xarfuljara iyo min ficlulamara min ismiina xataa way walyaau ya iyo walwaawu wawna kadaa ayaguna adiftay la mid yihiinoo saddex asal haddii ay la joogaan iyo wax ka badan zaa'id weeye in lam yaqacaa wowda iyo ya'da waa haddii ayan dhicin kamaa humaa ka kownihimaa ahaanshahooda oo kale waa inayan dhicin u dhicin fii yu'yu-in wawacwaca ay ku sugan yihiin yu'yu-in shimbir magicii weeye wacwacana waa ficiloo wacwaca tayru shimbirkii ayaa soodeeye wey whaakada hamsun wamiimun sabaqa alaaatan tasiiruhaa taxaqaqa wahaakadaa kaa waxaa la mid ah hamsun iyo wamiimun hamsaha iyo miimka oo sabaqaa hormaray alaaatan saddex ka hormaray saddexda oo ta'siiluhaa asalnimadeeda taxaqaqa ay xaqiiqowday halkanna laba xaraf oo la siyaadinayu musanifka sheego xuruufulcilihii aan ahayn waa hamze iyo miim hamze iyo miim sida uu sheegay labadaas shardi shardiga hore awalka waa inay dhacaan dhaxda iyo aakhirka waa inayan dhicinee awalka waa inay dhacaan waa shardi shardi labaa saddex asal waa inay la joogaan miim saddex asal la joogo awalkana yaallo waa zaa'id hamse awalka yaalla saddex asalna la joogaana waa zaa'id warkalena ma jiro miimka halkaa mawdici keliya lagu siyaadiyaa awalka iyo saddex asal inuu la joogo oo keliya hamsahaas laba mawdic kalea lagu siyaadiya ayuu soo wadaa wahaakadaa kaa waxa lamide hamsun hamse iyo wa miimun miim hamsaha iyo miimka oo sabaqaa ka hormaray alaaatan saddex ka hormaray saddex xaraf alaaada oo ta'siiluhaa asalnimadeeda taxaqaqa ay dhabowday oo xaqiiqowday kadaaka hamsun aakhiruun bacda alif akara min xarkhayn lafduhaa radif kadaaka kaa waxaa la mid ah hamsun hamsaha oo aakhirun aakhirah hamsaha oo bacda alifin ku sugnaaday alifka oo lafduhaa lafdigeeda radifa wufangalay akara wax ka badan min xarfayni laba xaraf wax ka badan hamsaha mawdic labaadoo la siyaadinayuu musanifka sheegayaa mawdica waxa weeye aakhir waa lagu siyaadiyaa saddex shari ayaa la harinaya laba shari ayaa la shardinaya labadaa shari waxa weeye hamsahaasi alif reeba waa inay ka horrayso hamsaha alif saakine waa inay shardi wey shardi labaade aliftaa saakinkaa saddex asal waa in lagala hormaraa hamso aakhir yaallo alif reeban ay ka horrayso aliftaana saddex asal ay ka sii horrayso hamsahaasi zaa'id weeye xamraa'u saxraa'u iyo wixii la mid ah xamraa'u hamsaha dambe waa zaa'id waayo aakhir buu yaallaa alif reeban ayaa ka horraysa saddex asalna way ka horrayso saddex asal haddayan ka horrayninay laba asal ay ka horrayso hamsaha asal noqonaya kadaaka kaa waxaa lamid ah hamzun hamza hamzahoo aakhirun aakhira hamzaha oo bacda alifin ee aakhiru hamzaha oo aakhirun aakhira hamzaha oo bacda alifin alif gadaashii ku sugan alifka oo lafduhaa lafdigii radifa uu fangalay min xarfayni min aslayni inuu yidhaahdaa ficne akara wax ka badan min aslayni laba asal wax ka badan fagala sidaa inuu yidhaahdaa ficnayde min xarfayni labada xaraf waxa ka badan ee alifta reeban ka horeeya qaar haddii ay zaa'id yihiin hamsaha zaa'id ma noqonayo aarminaktarka ka hormaraya waa inuu noqdaa laba asal wax ka badan saddex asal iyo wax ka badanoo inuu ka hormaraa والنون في الأخير كالهمز وفي نحو غضنفر أصالة كفي والنون النون في الأخير دوياق حال كسجيه كالهمز همز لمد يهي ونحو غضنفر يوحي لمد وكفية وحا لغا كافية أصالة في نحو غضنفر غضنفر يوحي لمدنا أصل لما لغا كافية laba mawdicoo nuun lagu siyaadinayu halka sheegayaa hal mawdicna wuu ka tegay adigu ilaa laba mawdicoo kale uu ka tegay labada mawducuu sheegay waxa weeyaan hamsihii aakhirka yaallay booskuu yaalle nuun haddii ay dhacdo nuuntaa zaa'id weeye waa nuun aakhir taallo alif reeban ay ka horrayso aliftaana saddex asal lagala hormaro nuun ayaa aakhir taal alif reebban ayaa ka horraysa aliftaana saddex asal ayaa kasii horraysa nuuntaasi waa zaa'id sida cuhmaanu nuunta ku jirtoo kale waa zaa'id waayo alif reebban ayaa ka horays aliftaana saddex asal ayaa ka sii horraysa sakraalu ayaa la mida ah. kaa waa mawdic mawdic labaad alif ayaa afar xaraf bartanka u taal afar xaraf dhexdooday taallaayo laba xaraf way ka horreeyaan labana way ka dambeeyaan saakinna weeye nuuntaas isla markaa mudqamu fiihina ma aho nuun kale kuma idqaanna shuruudda ayaa loo shardini qadanfar ayuu kugu tusinaya afar xaraf ayay dhexda u taal nuunta way reeban tahay nuun kale kuma idqaamna nuuntaana zaa'id weeye shaki la'aan sida qadanfar oo kale labadaa mawdicuu sheegay laba mawdicuna wuu ka tegayo baabulmudaaric haddii la joogo dee nuunta min xuruufilmudaaric ay ka mid tahay zaa'id bay noqotaa naquumu iyo wixii la mid ah mawdic saddexaad infasala infacala nabaa lagu siyaadiyaa wasanka waa ulaai laba xaraf lagu siyaadiyey owsaantii qiyaaska u lahaay waxaa ka mid ah infacala ee nuuntaasi zaa'id weeye iiduna wa nuunu nuun fil aakhir xaalay ku sugan tahay kalhamsi hamsay la mid tahay fil aakhir hamse aakhir yaal way la mid tahay oo alif reeban waa in lagala hormaraa saddex asallaa alifta ay ka sii horrayso wa kuufiya nuuntii waxaa laga kaafiyey asaalatan asalnimo waa laga kaafiyey fii naxwi qadanfarin iyo wixii lamidi ah ayaa looga kaafiyey afar xarafay dhexda u taalla way reeban tahay mudqamu fiihina maaha qadanfar min wataau fi taniii wlmudaaraca wanaxwi listifcaali wlmuaawaca watuaadu tauta waa la ziyaadini fi taniii tanii dhexdii ayaa lagu ziyaadini wlmudaaracati mudaaraca lagu ziyaadini wanaxwilistifcaal ayaa lagu ziyaadini wlmuaawacati ayaa lagu ziyaadini afar mawdicoo ta'da la ziyaadinayu musanifka halka ku sheegaya mowdica hore ta'niif ayaa lagu siyaadiyaa ismi iyo ficli iyo xaraf saddexdaba way gashaa ismi haddii ay gasho waa sida qaa'imatun iyo daaribatun iyo faatimatu iyo wixii lamid ah ficlina qaamat iyo wixii lamid ah xarafna saddex mawdic bay ka gashaa umat iyo rubat iyo laata saddexdaba zaa'id bay ku tahay ta'niif bayna tustaa waayahay waxaa kaloo lagu ziyaadiyaa mudaarica xurufulmudaaricada ayay ka mid tahay taa zaa'id weeye taquumu iyo tadribu iyo wixii la mid ah muaawac ayaa lagu siyaadiyaayo callamtuhu fatacallama tacallama taadaasi zaa'id weeye taawlmutaawaco mawdic lagu siyaadiyo istafcala iyo iftacala labadaa wasanah lagu siyaadiyaa afartaa mawdic ayuu sheegay musanif ee miaalkan istafcala uu miaaliye wuxuu kugu tusinayaa musanifkaas tobanka xaraf ee la siyaadinaya sagaal xaraf uu ka hadlayaa siin buusan ka hadlin siinta siyaadadeeda halkaa mawdicay qiyaastay istafcala miaalka ayuuna kugu tusiya khalaas halkaasu kaga tegay wataau ficli maxduufee naa'ibuulfaacil in looga dhigo ayaa fiican maqaam kara laga gartay wataau watusaadu taau ta waa la siyaadini dii mubtada laga dhigo khabarka la xadfana waa bannaan tahay fi taniii laftiisa khabar haddii laga dhigo waa suuroobi karta watau ta fi bay ku sugnaatay mudaaracati bay ku sugnaatay wanaxwilistifcaali istifcaal iyo wixii lamida ayay ku sugnaatay iyo wlmudaawacati ama wataauta fi ta'niisi xaal ay ta'niis dhexdii ku sugan tahay kadaaka kaa hore ayay la mid tahay sidaa la yidhahdana waa dhici karta ficli maxduufa in naa'ibulfaacil looga dhigaa ka wanaagsan watusaadu taauta waa la ziyaadini fi ayaa lagu ziyaadini wlmudaaracati mudaaric dhexdii ayaa lagu ziyaadini wanaxwilistifcaali istifcaaliyo wixii lamida ifticaal ayaa lamida wlmudaawacati mudaawacana waa lagu ziyaadini wlhaau waqfan kalimah walam tarah wallaamu fi lishaarati lmushtahira wlhaau watusaadulhaau ha ayaa la ziyaadini waqfan fii waqfin waqf dhexdii ayaa lagu ziyaadini kalimah walam tarah wey wallaamu laamna waa la ziyaadinay fi lishaarati ishaaro dhexdeeda ayaa lagu ziyaadinay ishaaradii almushtahirati caanbaxday yani haada waxa lagu ziyaadiyaa buu leeyahay musanifka horta hada ziyaadadeedu ma badna mawaadic yar ayaa la ziyaadiya mawaadicdaa waxaa ka mid ah baabulwaqfi oo annagii soo marray ficliga lagu iclaaliyey laamtiisa xadafkeeda ha in lagu waqfiyo ayaa waajiba ama wanaagsan waa wanaagsan yahay laba xaraf iyo wax ka badan haddii uu ka soo haray inha lagu waqfiyo waayahay oo acdih iyo lam yucdih iyo in la yidhaahdo haddii hal xaraf uu ka soo haro dih iyo wixii lamidenaha in lagu waqfiyaa waajib waxaa kaloo eh, eh, haada lagu waqfiyaa maada istifhaamiyada haddii la jaro yaduna waajib iyo jaa'is waa kay u qiybsamaysa soo maraye maada isagaaba miaaliya limah oo kale waxaa kaloo lagu siyaadiyaa baabulwaqafon aan ku soo marray mabniga asaalo u binaysan mucrabna aan shabihin asaga laftii inhaaw sagti lagu waqfiyaa wanaagsan oo annagii soo marray mawdic kaloo haada la siyaadiyo musanifka uusan sheegin ismulishaare aa lagu siyaadiyaa haada ha iyo alif isku reeban wey labadaba waa zaa'id waayahay daada oo keliya ismulishaara ah laamtaa kuu timid musanifka wuxuu yidhi ismulishaara lagu siyaadiya oo xaalatulbucdiga kaaf iyo laam ayaa laisku daraa laamtu waa zaa'id waa xarf daalika la yidhaahdo labada mawduushee wlhaau watusaadulhaau ha waa la ziyaadini waqfan fii waqfin waqaf dhexdii ayaa lagu ziyaadini ama waqfan waaqifan xaalaatee kelimada mid waqfinaya kalimah sida limah oo kale maa yaa laamuljar la geliye alifteedii waa la xadfi oo annagii soo marray wamaa fi listifhaami in jurad xudif alifuha wa owlihalha in taqif mar haddii la waqfiyana ha u sakti lagu waqfiyo lima walam tarah waa ficligii laamta xadafkeeda lagu iclaaliyey waqif biha sakti cala alficli lmuxal bucal bixadfi aakhirihi kaacdiman sa'ashiw walam tarah wallaamu laamna waa la ziyaadini fi lishaarati ishaaro dhexdeeda alla ayaa lagu ishaaradii almujtahirati caanbaxday oo xaalatulbucdiga walhaau waqfan kalima kaafka waa xarfu tashbiih wey ama tamiil laamtana xarfuljar bay ahayd maada istifhaamiyay ahayd haadana ha uu sagti wey hal ismi iyo saddex xarafaa meel isugu keenay kaafka xarfuljar waayo oo haddeer limadii waagii ay ahayn hal ismi laga dhigay yujaraya laamtana xarfuljar bay ahayd haada reerka u dambaysaana hausagti waa xaraf weeyidun maadna istifhaamiye weeyaanoo waa ismi waa hal ismi iyo saddex xaraf marka la isku darana hal ismigay isla noqonayaan kelimatun ayay u ekaan limheta haddii aad ka dhigto xarafka dambe kelimatun waa hal ismi bay noqona marka qolaa laqsi ku sameeyey sida khudariga uu soo guurinayo yaa qaari'an alifiyata bna maalikin wasaalikan fii axsani lmasaaliki fii ayi beytin ja'a fii lafdu badiicu shakli fi kalaamihi fi ayi beytin jaa fi kalaamihi lafdun badiicu shakli fi nidaamihi xuruufuhu arbacatun tudammu wain tasha faqul alaaun wasmu wa huwa idaa nadarta fiihi ajmac murakabun min kalimaatin arbac wasaara bitarkiibi bacdu kalima waqad dakartu lafdahu litafhama yaa saaligan ayaa yaa qaariya alfiyata bna maalik ibnu maalik alfiyadii ninka aqrinayo wasaalika fii axsani lmasaalik wadooyin la qaado tan ugu wanaagsan ninka qaadayo fii ayi beytin jaaa fii kalaamihi beedkee kalaamkiisa dhexdii uu ku yimid lafdun badiicu shakli fii nidaamihi lafdi oo xarakayntiisa iyo qaabka loo qoray uu xeel dheer yahay nadmiga dhexdiisana ku sugan xuruufuhu arbacatun afar xaraf wey waa kaaf iyo miim iyo wain tasha faqulu alaaun wasmu haddii aad doontaana waxaad tidhahdaa saddex raf iyo hal isbiyoo laysu keenay wa saara bitarkiibi bacdu kelima marka laysku darayna kelimuu isla noqday waqad dakartu lafdahu litafhama lafdigiisana waaba kuu sheegay inaad fahanto kelima waayo wamnac ziyaadatan bilaa qaydin habat in lam tabayan xujatun ka xadilat wamnac diidni yahowni ziyaadatan ziyaadadii ziyaadada oo bilaa qaydin qaydla'aanti ah qaydka oo abata sugnaaday in lam tabayan waa haddayan caddaanin xujatun xuja kaxadinat wey wuxuu soo dhammeeyey iyo mawaadicdii lagu siyaadinayey wuxuu raaciyey musanifka raxmatullaahi calayh xuruufu siyaadadii aan soo sheegnay xaraf aan ahayn in la siyaadiyaniyahu manciyoodii xuruufu siyaadadii aan soo sheegnay ee tobanka ahaa laftooda inay zaa'id yihiin diid quyuuddii aan soo sheegnay haddii aadan ka helin miaal faalifun akara min aslayni saxaba zaa'idun biqayri maydin soo maahi alif wuxuu zaa'id noqonayaa saddex asal marka uu la joogo alif laba asal la joogo zaa'id inuu noqdaa manci wey diid ma suuroobi karto ya iyo wowna waa lamid hamso waxaa nidhe awal inuu yaallo saddex asalna ay ka dambayso zaa'id ku noqdaa asagoo aakhir yaallo alif reeban ay ka dambayso saddex asalna ay ka sii horray sidaa wixii aan ahayn alif zaa'id hamse inuu zaa'id noqdaadi nuun mawaadic baan ku soo sheegnay adigu xuruuftii waa soo sheegnay shuruuddii lagu siyaadinayay xuruuftaasi shuruudaas haddayan wadanin zaa'idnimo in lagu sheegaa manciyoodii ilaa daliil cad in laguu keeno mooye daliilka cad muxuu noqonayaa suquuduhu fii bacdi tasaariif liqayri cillatin tasriifiya waxaa lagu tusiyey xarafkiyo fii bacdi tasaarifi lkelimati dhacayo islamarkaana cilla sarfiya aan u dhicin khalaas xarafka zaa'id buu noqonaya sida xadinat waa ficil maadi nuunna kuma jirta haddee ismigiisaa nuun la geliya xandal geed magicii wey xadinat geedka xandalkay daaqda geedkana magicii xanidal wey xanidal nuuntaa zaa'id wey quyuudii aan soo marayna ee muxuu aha kuwa sugna waayo nuunta saakin marka ay tahay waxay zaa'id noqonaysaa afar asal inay u dhexayso afar asal uma dhaxaysa saddex asal ay la jirto iyadaaba raabic ku ah isla markaana zaa'idnimaa la xukminayaa maadaama xadilat ficliga ay nuunta ka dhacday cilla sarfiyo ridayna ayan jirin intaas ujeedaa wamnac manciyo diidni yowni ziyaadatan ziyaada diid oo bilaa qaydin qayd la'aantii ah qaydka oo abata sugnaaday in lam tabayan waa hadduusan caddaanin xujatun xuja haddayan ka xadilat weeyaanoo nuuntii ay ka maqan tahay ficligana ay nuunta ku jirto faslun fii ziyaadati hamzati lwasli hamzatulwasli ziyaadadeeda ayuu fasal yahay lilwasli hamzun saabiqun laa yahbutu ilaa ida btudii bihi kastahbitu lilwasli wasli ayuu u sugnaaday hamsun hamsaha oo saabiquun hormaray hamsaha oo laa yahbutu aan sugnaan karin ilaa ida btudiya bihi in lagu bilowdo mooye kastahbatuu ama kastahbituu iyo wixii lamida weeye baabkan musanifka u baabaystay raxmatullaahi calayhi wuxuu ka mid yahay baabkii haddeen aan ka soo hadlayna xuruuftii la siyaadinaya wa khaasatan hamso siyaadadiisii unbuu ka hamzadii la siyaadinayee laba mawduc in lagu siyaadiyo qiyaaska ay ahayd mid ka ah wey labadaa mawducna waxay ahaayeen hamse awalka yaallo saddexa salla ay ka dambayso iyo hamse aakhir yaallo alif reeban uu ka horreeya saddexa salla ay ka sii horraysa hamse awal yaallo saddex asal ay ka dambayso ayuu ka mid yahay hamsatulwasliga si gaar ahaaneed wuxuu ugu sheegayaa axkaam gaar ahaaneed iyo mawaadic gaar ahaaneed ayuu leeyahay sidaa darteeda ayuu si gaar ahaaneed ugu baabaystay ee hamsigii zaa'idka ahaa unbuu ka yahay musanifka wuxuu leeyaha raxmatullaahi calayh waxaa jira hamse hamsatul wasli ay ku magacaabeen sarfiyiinta hamsatul wasli tasmiyadaa lafteedaa la bushinaya waxaa lagu bushini xaalatul wasliga hamsaha hamse maahe wuu dhacaya ee xaalatulqaciga hadalka marka lagu bilowdo xaalatul ibtidaha ayuu hamse yahay marka wasli in la yidhaahdo ma ayaan habboonayn qaarna sheegaya waxaa lagu bushbixinayaa wasliga waxaa loo jeedaa bimacna tawasul hamsatulwasli in la isticmaalaba waxaa keena awaa kelima xarafkii uu ka bilaaban lahaa ayaa saakin noqday mar haddii uu saakin noqday saakin hadal in laga bilaabaana ma suuroobi karto hamsaha in la soo qaato dani kugu khasabtayayay noqotay hamsada hamsatu tawasul baa loo jeedaa gaaritaan saakinku hadalkiisa ayaa lagu gaarayaa sidaa iyo hamsatulwasli loogu bixiyey sidaa iyay ku bushbixinayaan lilwasli wasli ayuu u sugnaaday hamsun hamsaha oo saabiqun hormaray hamsaha oo laa yahbutu aan sugnaanaynin ilaa ida btudiya in lagu bilowdo bihi hamsaha hadalka lagu bilowdo mooye wadaalika kastabituu istabituu oo ficlu amar ah istahbatuu oo ficil maadi ah oo musama ah istabituu saddexda waa lagu weriya waana saxiix sugnaadeen وهو لفعل ماض احتوى على أكثر من أربعة نحو جلا والأمر والمصدر منه وكذا أمر الثلاث كخش ومضي وانفذا وفي اسم استن ابن ابن من سمع واثنين وامرأ وثانيث طبع ويمون همز الكذا ويبدل مدا في الاستفهام wahuwa hamsatulwasli lificli ficli ayuu u sugnaaday ficliga oo maadin maadi ah ficligoo ixtawaa koobay calaa akara wax ka badan min arbacatin afar naxun jalawi walamri amar ayuu u sugnaaday iyo wlmasdari masder amarka iyo masderka oo minhu ficliga xaggii ka ahaaday wakada amru ulaaiyi ulaai amarkiina waa la ka shawamdi wanfud weeye wa sumica waa la maqlay hamsatulwasli fismin iyo wasdin iyo wabnin iyo wabnimin iyo wanayni iyo wamra'in iyo wata'niiin ta'niidka oo tabica tadkiirka raacayo wayimunu iyo wahamsu alla kadaa iyaguna waa la mid wayubdalu waa la bedeli hamsatulwasligi madan ayaa loo bedeli filistifhaam dhexdii ow yusahalu ama waa la tashiilini ee hamsatul wasli laba baab ayaa looga hadlaa sidaan qadriga aakhirkii ku soo marray labadaa baabee looga hadlo mid waxa weeye hamsatul wasli mawaadicda uu dhaco midna waxa weeye xarakada haddii hadal lagu bilowdo la xarakaynayo sida loo xarakaynayaa musanifkama uusan hadlin baabkaa kama uusan hadlin ee wuxuu ka hadlay oo keliya mawaaqicda uu dhaco mawaaqicda hamsatul wasli u dhaco marka aad raadini kelimadii ayaa dib ugu noqoni kelimadu saddex bay ahayd ismi iyo ficli iyo xaraf waa yahay xaraf oo dhan dabada ka mar al keli ayaa hamsatul wasli yeelata xaraf kaloo hamsatul wasli yeeshaa ma jiro dhammaan xaraf waxaa hamsatul wasli yeeshaa oo keli ah al weli lafteeda mukhtalaf weeyaano khaliil binu axmed alfaraahidiyi wuxuu leeyahay al hamsadeeda hamsatulqadci bay ahaydee isticmaalka ku batay dartiisa ayaa hamsatul wasli ficli baa kuu yimid ficli maadi iyo mudaaric iyo amar u kala qaad mudaaricoo dhan hamsatulwasli ma yeesho sida raajixa musanifka baabulidqaam ayuu keeni doonaa mudaaric hamsatulwasli keeli doono insha allah waa arki doonaa laakiin sida raajixa hamsatulwasli mudaarica kuwa soo dhowaato hamsada mudaaric gashaa waa hamsatulqadci oo keliya maadi iyo amar ayaa kuu yimid maadiga waxaan naqaanaa waa ulaai rubaaci khumaasi iyo sudaasi afartaa wasan ayuu leeyahay afartaa wasan labada hore ulaai iyo rubaaci weeye hamsadaad ku aragtaa waa hamsatulqaci hamsatulwasli mayeesha waa ulaai iyo rubaaci akale iyo akramo iyo wixii lamid weeye labada dambe hamsadaad ku aragtaana waa hamsatulwasli waa khumaasi iyo sudaasi ficli maadiyo khumaasi gaaray ama sudaasi gaaray hamsaba haddii aad ku aragto hamsatulwasli weeye khumaasi haddii uu yahay qiyaas ahaan ee saddex wasan ayay ka gashaa sudaasi haddii uu yahayna hamsatul wasli waxaan ahayn ba laguma bilowdo waa maadigana warkii waa ka dhammaaday rubaaci iyo ulaai weligii hamsatul wasli maadi ma gasho khumaasi iyo sudaasi hamsadaad ku aragtana waa hamsatul wasli xaggaa u dhig amar baa ku yimid rubaaci mooye saddexda kale waxaad ku aragtaa waa hamsatul rubaaci hamadaad ku aragta waa hamsatlqadci min afcala alamru afcil rubaaci mooye ulaai khumaasi sudaasi hamadaad ku aragta waa hamsatulwasl ficligiina halkaasu kaaga dhammaaday ismi baa ku yimid masaadir iyo hayru masaadir u kala qaad masaadir khumaasi iyo sudaasi masdar khumaasi ka ama sudaasi ka yimid ku aragta waa hamsatulwasl inalaqa intilaaqan istakhraja istikhraaja waayahay hayru masaadir baa yimi toban ismiyoo maxfuud oo la xifdinayo musanifkana uu nadmiga ku tiriyey ayay hamsatul wasli asmaada ka gashaa masaadir haddayaan ahayn asmaadaas khalaas mawaaqicay dheeciisana waa intaa aan ku celiyo xaraf oo dhan al ayay ka gashaa hamsatul wasli ficli baa kuu yimid mudaaric oo dhan hamsatul ma gasho maadu khumaasi iyo sudaasi bay ka gashaa oo keli amarna ulaai khumaasi iyo sudaasi bay ka gashaayoo rubaaci gelin ficliga xagga u dhig asmaa masaadir iyo hayru masaadir u kala qaad khumaasi iyo sudaasi bay masaadirta ka gashaa meelaan ahayn kama gasho hayrulmasaadir baa timi toban ismiyoo la xifdinayo ayay hamsatulwasli gashaa asbaada marba masaadir haddayaan ahayn mawaaqicda ay dhacdaana intaas ayay ka kooban tahay qaabka loo xarakaynayo musanifka muusan sheegin al hadalka haddii lagu bilowda hamsada waa maftuuxa wax kale ma bannaan waa la fadxini aymunna fadxa iyo kasraa ku bannaan oo aymun iyo iimun labada waa la yidhaahdaa hamsatulwasli inta kaloo dhan dabada ka mar aalikaad aalika hadduu fadxisan yahay ama kasrisan yahay hamada waad kasrini aalika hadduu damisan yahayna hamada waa damini warkadana ma jiro wahuwa hamsatu lwasli lificlin ficli ayuu u sugnaaday ficliga oo maadin maadi ah ficligoo ixtawaa koobay calaa akara wax ka badan min arbacatin afar wax ka badan wlmri amar ayuu u sugnaaday iyo wlmasdari masdar oo minhu akarkaa xaggii ka ahaaday amar iyo masdar aara min arbaca ka yimid yani khumaasi iyo sudaasi amarkii ka yimid ama masdarkii ka yimid buu u jeedaa wakada amru ulaai ulaai amarkiina waa lamid rubaaci mooye inta kale ayaa hamsatulwasli ay gashaan buu u jeedaa wadalika kakhsha cabso weeye wamdi soco weeye amarka ulaaiga marka aan leenahay waa amarka qiyaas marka uu ku socdo hamna lagu bilowdo hadday hamaba lagu bilaabanin ka war ulaai buu ahaa laakiin hamaba laguma bilaabanin de maxaaba qaci iyo wasli noqonaya sida qaala yaquulu qul hamaba uma baahna waayahay waayo bixarakatii qoladii la dhihi jira wey shaad yahayna waa lamid sida amare iyo akale iyo wixii lamid ah. kul iyo mur iya hamaba looma soo qaato looma baahna wa fismin ee wlmri iyo wlmasdari minhu wakada amru ulaai kashaamdi wanfude wa fismin wa sumica waa la maqle tobankii ismiyaee masbuuca ahaa ayuu rabaa inuu kuu tiriyo wa sumica hamsatulwasli waxaa lagu maqlay fismin wastin wabnin wabnimin wanayni iyo wamrain iyo wa ta'niiin saddexda dambe in la ta'niiiyo ibnatin inatayni imra'atin saddexdaasoo la ta'niifiyo iyo waymunu tobankaasina waa asmaadii maxfuudka ahayd ee la xifdinayay wa sumica hamsatulwasli waa la maqlay fismin ismi ayaa lagu maqlay waa magac wastin ayaa lagu maqlay waa dabada wabnin istun anfun fi samaa wa istun filmaa waxaan ku marray sanka oo ceerka loo taagay iyo dabadoo dhooba ku jirta wasumica waa la maqlay hamsatuwasli fismin ismi ayaa lagu maqlay oo magaca iyo wastin oo dabadii ah iyo wabnin wiilkii wabniminna waa wiilkii oo lagu sii xeeldheeraanayo miimka loo siyaadiye mubaalaqa darteeda wanayni inayni ayaa lagu maqlay iyo wamrain imra'in ayaa lagu maqlay iyo wa ta'niiin saddexda damboo la ta'niisiyo imra'atin inatayni ibnatin saddexdaas sagaal weeye inta taaniidka oo tabica raacaya mudakarka waymununa kii tobnaad wey waymunu lafdiga aymunu ah iyo wahamzu alal hamsihi kadaa iyaguna la mid weeye waa hamsatulwasli hamzu alla waa halka mawdicii xaraf hamsatulwasli ka gashay wayubdalu madan wuxuu u jeedaa hamsatulwasliga hamsatulistifhaam haddii laga hormariyo hamsatulwasliga way dhici oo sideedaba waxaa jira hamsatulwasli dani kugu khasabtay iyaa keentay xarafkii awalka ahaayee saakinka ahaayee reebaraayee hamsatulwasliga lagu gaarayay wax reeba hadii loo helo hamsatulwasliga waa la xadfi ibnin soo ma aha ka horbari wabninaad leedahay ee wa ibnin dhihi maysa hamsadii walxadfi waayo hamsadan in la keenaba bacda reeban in lagu gaaro umbaa la doonaya wax xarakaysanoo laguba gaari kara haddii la helo hamsada waa laga kaaftoomi arrinkaa wuxuu khaas ku yahay al wixii aan ahayn hamatulistifhaamna aan laga hormariyo hamatulistifhaam al mooye hamsatulwasliga kale haddii laga hormariyo waa la xafi astafa albanaati cala albaniin aad leedahay istafaa hamsatulwasli baa hamsadii ku jirtay iyadoo istafaa ay tahay hamsatulwasli hamsatulistifhaam ka hormari hamsatulwasliga way dhici astafa albanaati hamsadaa inay hamsatulistifhaam tahayna fadxaha saaran ayaa lagu garanay ilaa hamsatulwasli waa la kasrin lahaaye waayahay ama alhamsiyi hamsatulistifhaam haddii laga hormariyo hamsatulistifhaam in la xadfaa ma bannaan waxaan ujeedaa hamsatulwasligii in la xadfaa ma bannaan la bannaaneen al way fadxisneed markii horeba haddaad xadafto hamsatulistifhaamna waa fadxisan yahay istifhaamlaba la garan maayo arajul meeshii ahayd alrajulu qaa'imun ayaa waxaa dabcaday alrajulu qaa'imun inaad ruux weydiiso ee arajulu hamsatulistifaamki haddii intaad iska xadafto arajulun qaa'imun unaad meesha keento ee istifaamba inaad ku wadda garanay si loo garto hamsatul istifhaamkii iyo hamsatul wasligii labadaba waa inay wada joogaan waa laazim hadday wada joogaan laba dariiqaa kuu bannaan hamsatulwasliga dambe alifu bedel alif saakin ee u bedel laamtana way reebanayd irtiqaau saakinayn mawaadicdii la ogolaa wey arajulu qaa'imun waa kuu bannaan tahay waxaa kaloo bannaan hamsaha dambe tashiil wax la yidhahda ku samee tashiil waxa weeye alif reeban iyo hamso fadxisan meel u dhexaysa hamse xarakaysan iyo alif reeban meel u yar dhexaysaad aqrini hamse caadiana ku hadli maysa oo a rajulu alif reebanoo arajuluna bihi mayse meel u dhexaysaad ku hadliyo harajulu aad leedahay harajul a oo aad u jiidanna ka dhigi maysid a oo hamse ena ka dhigi maysid meel u dhexaad arrin tasiil baa la yidhahdaa alxadu in daaru rabaabi tabaacadak aw inbata xablu anna qalbaka daa'iruna baytu shaacira alxaqu wax jira miyaa xaq miya in daaru aw inbata xabludhama xaragii iyo wasligii idin dhexeeye haddii uu go'ay anna qalbaka aa'irun qalbigaad inuu duulo xaq miya waymunu iyo wahamzu alkadaa waa lamid wayubdalu waa la bedeli hamzu al ayaa la bedeli madan ee wayubdalu hamsatul istifhaam ayaa waxaa loo bedeli madan mad ayaa loo bedeli oo aar rajulu ayaad leedahay fil istifhaami istifhaam dhexdiisa ayaa loo bedeli ow yusahalu waa la tashiilinayo hamse iyo alif meel u dhexeeya ayaa la aqrini wallahu aclam wsal hamsatulwasli iyo hamsatulistifhaam iyo al hamsaheedu hamsatulwasli ahaa wayubdalu hamsatulwasligii ayaa la bedeli madan ayaa loo bedeli maya hamsatulwasli ayaa la bedeli madan fi listifhaami ow yusahalu